bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi الmursaliin lilimaam الnawawiy raximah اllahu tacaala kitaabu اljihaad ayaan ku jirnay kitaabu fadaa'il اljihaad waxa uu yihi alimaam الnawowi raximah اllah can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslm laa yariju nnaara rajulu bakaa min khashyati illahi xataa yacuuda allabanu fi darci walaa yajtamicu calaa cabdin gubaarun fi sabiili illahi wa dukhaanu jahannam rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam laa yariju ma galaayo annaara naarta ma galo rajulu nin bakaa ooyey min khashyati illaahi ilaahay cabsidiisa darteed la ooyey xataa intii yacuuda labanu caanaha ay uga laabanayaan fi darci cannada ilaa ay caanaha uga noqonayaan meeshay kasoo baxeen ayb taasna wax dhacaayo ma aha walaa yajtamicu ma kulmaan calaa cabdin addoon kuma kulmaan korkiisa gubaarun boor fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa kusoo gaaray iyo wadukhaanu jahannama iyo jahannamo qiiqeeda rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiidka marka waxaa ku sugan fadliga jihaadka uu leeyahay waxa uu leeyahay nabigu sala allahu alayh wali wasalam naarta ma galo axad ilaahay dartiis u ooyey waxay marka fadliga ay leedahay albukaa-u min khashyat illah ilaahay cabsidiisa loo ooyo darteed fadliga ay leedahay yaa xadiidku qeybtiisa hore ay ka hadlaysaa waana soo marnay ayb walaa yajtamicu calaa cabdin addoon kuma kulmaan ubaarun boor fii sabiililahi ilaahay jidkiisa kusoo gaaray marka uu socdo iyo markau sii socdo iyo markau soo socdo iyo boorkaas iyo dukhaanu jahanam iyo jahanamo qaaceeda iyo qiiqeeda ma wada kulmaan ayb sidaa marka hadday tahay waxaa weeyaan waa inuu fadli badan yahay rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan saxiix <clears throat> wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo dhahayo caynaani laba indhood caynaani caynaani laba indhood laa tamasuhumaa ma taabanayso annaaru naar ma taabanayso caynun il bakad oysay min khashyati illaahi ilaaha cabsidiisa darteed ku oysay iyo wa caynun il baatad seexatay wa caynun il baatad barisay taxrusu xaal ay ilaalinayso ishaas oo taxrusu ilaalinaysa fii sabiili sabiililah ilaahi jidkiisa wax ku ilaalinayso marka isha labaad waxaa weeyaan il habeenkii ku barisay iyadoo ilaalinayso ilaahay jidkiisa yacni fii sabiilillaahi yani waxaa weeyaan diintii ilaahay ay ilaalinayso oo dadkii muslimiinta ay ilaalinayso jidkii alle ay ilaalinayso ayb <clears throat> taana naarta ma taabanayso iyadana yacni naarta ma taabanayso ishaa marka laleeyahay ma gelaayo naartii waa marka macnuhu nacam mar haddaanu naar gelaynina camal naarta kaa fogeynayo jannada lagu gelaayo waa camal fadligiisa oo aada iyo aada u weyn yahay rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan wacan zayd bni khaalidin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku waxau yihi man jahaza qofkii diyaar gareeyo ghaasiyan mid duulaayo fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa ku duulaayo faqad hazaa waa duulay qofkaasi waman khalafa qofkii u dib maro <clears throat> oo kaga khaliif noqdo ghaasiyan mid duulay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku duulay bikhayrin wax wanaagsan uga daba mara dadkiisa faqad hazaa waa duule isagana halkan laba qof baana loogu sheegay qof waxaa weeyaan qofkii ilaahay u diyaar garoobay yacnii qofkii isdiyaariyey ee duulay ee duulaan tegay ilaahay jidkiisa iyadoo lagu dagaaltamaayo dagaalkaasna waa sheegnay oo tacriif qeexitaankiisa iyo tacriifkiisa shalayaan sheegnay oo waxa uu yahay marka jihaadka la macneynayo inay yani macnihiisa shalan soo sheegnay ayb muqaatalatu lkufaari liiclaai kalimati illahi tacaala sidaas sidaasay culamadu ku qeexeen ayb marka waxa uu yihi man jahaza haaziyan qofkii diyaargare man jahaza qofkii diyaargareeyo gareeyo haaziyan mid duulay mid duulaayo fii sabiili lah ilahi jidkiisa ku duulaayo faqad hazaa ninkan toos isaga uma duulaayo nin laakiin baxaayo oo ilaahay jidkiisa ku baxaayo oo ku dagaalamayo ilaahay jidkiisa ayuu qalabkiisii iyo wixii qarash ku baxaaya ayuu farta ka saaray ninkaasi wuxuu u dhigmaa nin duulay oo kale nacam ilaa asbaabihiibuu keenay nacam marka yani jihaadkiina wuxuu u baahan yahay dhaqaalana waa u baahan yahay maadiyaad badan ayuu u baahan yahay qofkii marka waxaa dhici karta inuu awoodii qudradii iyo macnawiyadii inay ku jirto laakiin ay ka maqan tahay awooddii maadiga ahayd inay ka maqan tahay kii marka awooddaas dhammaystiro oo kabo wuxuu lamid yahay isagoo duulay oo kale maxaa yeele xadiid waxaa noo imaan doono nabigu uu leeyahay sala allahu alayh ali wasalam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum intaaba marka dhinacyadaas oo dhan marka waa ka imaadaa <clears throat> kan kale waxa weeyaan waman khalafa qofkii ka khaliif noqday ghaasiyan mid duulay fii ahlihi ehelkiisa yani uga khaliif noqday bikhayrin wax wanaagsan dadku waa labo ninka jihaadka ku maqan dadka kale ee aan jihaadka aadin ayagu waa laba xaalad inay ninkaa dadkiisii iyo ehelkiisii iyo qoyskiisii inay wax u taraan <clears throat> oo ninkaa intuu maqan yahay dan guud buu ku maqan yahay oo muslimiinta dhanna anfacaysee inay kawar qabaan oo wax siiyaan oo ilmihiisa u dhaqaaleeyaan oo gurigiisii kawar qabaan oo war xalay maxaa lagu beriyey iyo yiraahdaan wixii ka maqan ay u keenaan oo ay siiyaan qola ayagu marka waa saasay sameeyaan waa qoladaas marka qolada uu leeyahay nabiga sala allahu calayh waali wasalama qofkaas isaguna qof duulay buu la mid yahay nacam oo ninkii ninka duulay ehelkiisii wanaag ugaga khaliif noqdo qolana mar allaala markau baxay gurigiisa u dabamaraan nacam iyaduna waa sheegay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxuunan ka hadlin male rasuulka sala allahu calayh waali wasalam kuwa wuxuu yidhi ninkii u dabamaro nin ilaahay jidkiisa ku baxay gurigiisa ninkii u dabamaro ee ka kharibo aakhiro marka la tago waxaa la dhahayaa ninkii shahiidka ah, ama inta la keeno ninkii duulay duulaan tegay inta la keeno kanna lasoo qabto acmaashiisii la keeno in allaale inta ku anfacaysa ka qaadaa laleeyahay ninkan wixii uu soo shaqaystay ka qaado ayaa laleeyahay markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam war ma u malaynaysaa ninkaas inuu wax reebayo yiri ninkaa inuu ninka kale waxu reebaayo ma idinla tahay aakhire iyadoo la diiyo xabad uma reebaayo marka nacam marka dadku waa un labadaas nacam marka qofku haddii uu qof yacni maslaxadaas guud ku maqan uu yahay oo ilaahay jidkiisa uu ku socdo ku duulay oo ku duulaan tegay haddii aada u kaalmeyn kartood adiga qalabaysana waa nin duulay oo kala tahay haddii taas aad aadan awood u haynin gurigiisii iyo ilmaha uu ka tago iyo xaaskiisii iyo wanaag ugaga ugaga warqab nacam haddii uu dhintana agoonta uu ka tago iyo waxa markaa muslimiinta ilaa mas-uulinkan muslimiinta yacni sabab iyo nafcigooda u dhintaye in laga dambeeyo oo wanaag looga dambeeyo wixii lagu ama yacni loo tari lahaa marka loo sameeyo loo loo taro haddii aan sidaa la yeelinay lugta uun laga sii gooyo waxay noqonaysaa ajarkaagii oo dhan ayuu qaadanaya waxuu ku reebayana malaha walciyaadu billah ayb marka nin adigu un nafcigii toos ulabaa marka waxaa la kala yihahdaa labadan fuqaada xataa waxay dhahaan sabab iyo mubaashir ninka jihaadka galaayo ee isaga goobta aaday wixiis waa mubaashir camalkii camalkiibuu toos ula baashiray ninkan isagu diyaar garaynaayo meesha geynayana waa sabab nacam sabab iyo mubaashiraa la yihaahdaa ayaa la kala yidhaahdaa marka adigu inaad mubaashir wixii uga qeyb gasho ama inaad sabab ahaan uga qeyb gasho wax ka dhexeeya male wixii aan labadaas ahayn waa dullinimo iyada nacam mutafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi afdalu sadaqaati sadaqaad midda ugu fadliga badan dillu fustaatin dillu fustaatin weyaan aqal hooskiis waay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu yacni loogu deeqo lagu bixiyo iyo wamaniixatu khaadimin wa maniixatu qaadimin adeege ama qaadim yacni maaliskiisa weeyaan la maaliyo fii sabiililah ilahi jidkiisa wax lagu maaliyo ow amase daruuqatu faxlin mid awr mudatay qaalin yacni fii sabiililah ilahi jidkiisa loo diro loogu bixiyo rawahu tirmidiy qaala xadiidun xasan saxiix macnaha xadiidku waxaa weeyaan sadaqaadka waxaa ugu fadli badan buu leeyahay dillu fustaan dillu fustaad marka waxay tahay aqaladan marka ka samaysan dhogorta ee la qaado ee la raro ee hadba meel la dhigo marka ninkii taas ku deeqo oo dadka mujaahidiinta ugu deeqo oo kolka meel degaanba marka ay qaataan ay meeshaa marka ay ku degaan waa qof wax fiican bixiyey wa maniixatu khaadiminna waxay tahay qof adiga kuu shaqeyn jiray shaqaale kuu ahaa inaad tirahdo war mushaarkaaga sidiisaad u qaadanaysaaye kacoo dadkan raac oo ninkan mujaahidka u khidmay <clears throat> ninkan jihaadka ku jira u shaqeeya u khidmeeyo ka daba yacni waxaa wax allaala wuxuu kaaga baahdo heelin ula noqo adiga marka maxaa ku tabarucdayna ninkii adiga shaqaalaha ku ahbaa ku tabarucday waxay lamid tahay neef ariga qof aad tiri qaado caanihiisa soo isticmaal ama neef sacaad qof siisay caanihiisaan kugu sadaqaystay laakiin lafihiis anaa iskale khaadimka marka adaa iskale laakiin adeegiisa iyo nafcigiisa inta jihaadkaas socdaad ninkaan u dhiibtay ood u dirtay marka qofka muslimka meeluus waxba ka tarin ma laha haddii aadan mid awoodin mid kala awoodaa haddaadan mid kala awoodinna mid kala awoodaa waa haddii aadan isyeelyeelin waay nacam oo adig isyeelyeel hadaynan kaadaadan isyeelyeelin wamanixatu qaadimin fi sabiilillah ow amase daruuqatu faxlin mid awr mudatay yani qaalin weyn oo saddex jir ilaa saddex sano dhamaysato sanadka afaraad gashay oo markaa la bixiyo fii sabiil lah ilahi jidkii lagu bixiyo rawahu tirmidiy waqaala xadiisun xasanu saxiix de hadda yacni waxaa wey baabuurta iyo kala soo gelayo gaadiid waa inla geelo gaadiida laga dhigan jiray baabuur qofka hadduu sadaqaysto fii sabiililahi la baxo kula kula baxo u sadaqaystaa waa soo gelayaa nacam waxyaabahan oo dhan marka xadiidka waxuu tilmaamaya alsadaqatu fii sabiililah inay afdalu sadaqaat ay tahay nacam sadaqada waxaa dhici karta ana inaan u naqaan miskiin baahan wax la siiyo keliya taas waa sadaqo fii sabiilillahi wax lagula baxana iyaduna waa sadaqo nacam bal afdalu sadaqaat tanuu nebiga ku tilmaamay sala allahu alayh waali wasalam maxaa yili ninka dagaalama dhaqaalo u baahiya isaga laftirkiisa waxa uu diriraana waa masaalixdaas guuda oo muslimiinta adiga iyo asagaba idinka wada dhexayso nacam wax gaaro ah hadda asaga oo u dhimanayo adiga aadan u dhimanaynin ama aadan u dadaalaynin meeshaan ma yaalno nacam ayb haddii fakar iyo wax lamida aada ku sadaqaysan kartana inaad ku sadaqaysato wixii un nafci leh meeshaas nafci u leh wacan anasin radia allahu canhu ana fatan wiil dhalinyaro ah oo min aslama qoladaa reer aslama qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo inii uriidu algazwa inii anigu uriid waxaan doonayaa algazwa duulaan baan doonayaa walaysa maci macaygana ma ahanin maa atajahazu bihi waxaan ku diyaargaroobo waxaan ku diyaargaroobon yani isku diyaariy isku qalabeeya ma haysto xilliga rasuulka yani dadka ayagaa isdiyaari jiray nin walbaa wixiisa isaga keensan jiray oo ku dagaalamayo dad marka waxaa jiri jiray waxay ku dagaalamaanba soo waayo oo haddana raba inay dagaalamaan maxay sameynayan marka walaa cala aladiina idaa maa atowka qulta laa ajidu maa axmiluhum calayhi tawallow wa tafiidu min addamci xasanan laa yajiduu maa yunfiquun kuwa ilaahay yiri dad nebiga oo u waayey wax lagu qalabeeyo oo wax lagu diro oo u waayey oo meesha inta iska fariistay iska murgayo iska ooyey naam iyo ilaahay ka sheekeeyey subxaanahu watacaala ayb marka wuxuu yihi markii dambe laakiin xilligii cumar bn lkhadaab radia allahu canhu ayaa diiwaan la sameeyey laba diiwaan buu cumar sameeyey diiwaan lcataa iyo diiwaan ljeish ciidanka marka waa qoray ciidan yani dadka ciidan keliya inay noqdaan mutafariqiin u noqonayo ayuu qoray diiwaankaas marka diiwaanul-jeish ayaa lagu magacaabay ciidankii baa lagu qoray ciidankaas marka dad mushaar la siiyo oo <clears throat> yani eh, baytulmaalka wax ku lehay noqdeen ninkii de tadawuc u baxaayana lagama celinin oo lama dhihin yani adiga maxaa waxaan cibaado tadawuc adiga ma u baxaysido jeeshkii kuma qoreyd lama dhihi jirin ninkii kalena marka waa sa isqalabay jira kii kaleo ciidankan kamidana meesha waxaaba laga qalabay jiray hantida muslimiinta guud ee u taalo diiwaanulcadaana wuxuu ahaa hantida markay muslimiinta soo gasho kale dadka tabarta yar iyo dadkaan waxba haysanin iyo kale iyo ayaa laga wax laga siin jiray marka isaguna dadka qaato ayuu diiwaan u sameeyey magacyo u sameeyey waa kale siba u kala hormariyey diiwaankaasi wax ku kala qaadan jiray marka nin walba waxba u qoray oo u qondeeyey cumar radi allahu tacaala canhu qaala waxau yihi marka nabiga nacam iti fulaanan nabigu wuxuu yihi hebel u tag fa inahu qad kaana wuxuu ahaa tajahaza inuu diyaar garoobay fa marida waa xanuunsaday hebel u tag oo ninkaas baa diyaar garoobay oo xanuunsaday ee qalabkaagi waxaagi isii dheg fa ataahu waa u yimid faqaala waxau yihi ina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka yuqri asalaam salaan ayuu kuu aqrinaya soo diraya wayaquulu actinii wuxuuna ku leeyahay inaad isiiso aniga alladii midka tajahasta bihi aadaada ku diyaargarowday shaygii yani adiga aada ku diyaargarowday qalabkii isi sidaabuu nebigu kuleeyahay qaala waxau yihi yaa fulana xaaskiisiiba wacayaa waxau yihi yaa fulaanatu heblaaye acdiihi c alladii kuntu tajahastu bihi wixaan ku diyaargaroobay c ninkan walaa taxbisii canhu haka xabisin shay-an waxba waxna haka qarinin oo haka xabisin kulligiis wada sii fa wallaahi baan ku dhaartay laa taxbisii minhu kama xabistid shay-an wax <clears throat> fa yubaaraka laki fiihi oo markaa laguu barakeeyo yacni shay kama xabistid oo markaa lagu barakeeyo yacni intaad shay ka xabista laguu barakeyn maayo barake ka dheefi maysid nacam ee wax allaale waxaan ku diyaar garoobay faraha ninkan ka saar buu yiri rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey waxaa laga qaadanaya marka saxaabadu qofka haddii intuu diyaargaroobo iska xanuunsado macduur waayo qof kale marka inuu ku sadaqaysto hadduu ku sadaqaysto isagana ajarkii oo kale ayuu leeyahay marka rawaahu muslim wacan abi saciidin alqudriyi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama bacaa ilaa bani laxyaan qoladaasuu u cid diray faqaala waxa uu yihi liyanbacid ha baxo min kulli rajulayni laba nin oo kasta axaduhumaa midkood ha baxo walajru baynahumaa ajarkuna waa ka dhexeeya labadooda rawaahu muslim halkaana marka waxay tahay muslimiinta kulligood inay wada baxaan waajib kuma aha nacam jihaadka dalabiga ah kulligood inay wada baxaan lagama rabo ee waxaa weeyaan kuwana inay baxaan kuwana magaaladii ku haraan <clears throat> ilaahina waa sidau dhahayo weeyaan wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa walowlaa nafara min kuli firqatin minhum daa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun marka dadkii waxay ahayn qaarna waa bixi jireen qaarka kalena inay magaaladii joogaan oo diinta sii bartaan oo eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay wax ka bartaan si kuwaa maqan markay yimaadaan ay wixii ka maqnaay ay ugu sheegaan kuwaasna labadaba maslaxaday ku wada maqan yihiin marka nacam kuwaana diintii bay dadku ay sii baranayaan kuwaanna difaaci ummadday kusii maqan yihiin marka laba ummadii marka maslaxa bay ku wada jiraan marka waxau yihi liyanbacif min kulli rajulayni laba ninoo kastaa axaduhumaa midkood ha baxo meesha ka baxo oo <clears throat> soo baxo yani walajru baynahuma kakale marka muxuu qabanaana midkan kale waa joogayaa wuxuu sameynaa marka ninkan kale ayuu ehelkiisii iyo gurigiisii iyo ay uga sii warqabaan maa magaaladii buu ka warqabaa isagana <clears throat> labadooda marka ajriga waa ka dhexeynaya <clears throat> rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyay fii riwaayatin lahu liykruj ha baxo min kulli rajulayni laba ninoo kasto rajulu nin ha ka baxo uma qaala lilqaacidi kii marka fariistay oo aan bixin asaga ayuu wuxuu ku yidhi ayukum kiini khalafa alkhaarija kan baxay midka uga khaliif noqdo fii ahlihi ehelkiisa iyo maalihi iyo maalkiisa bikhayrin khayr ugaga dib maro kaana lahu wuxuu leeyahay milu nisfi ajri lkhaariji kan baxay ajarkiisa nuskiisa kale uu leeyahay ayb wacan ilbara radi allahu canhu qaal ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaa u yimid rajulun nin baa u yimid muqanacun bilxadiidi muqanacun oo marka ku daboolan isaga dhan bilxadiidi bir ku daboolan nin baa u yimid isagoo dhan bir ku wada duuduuban oo bir ku daboolan faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow uqaatilu a uqaatilu ma dagaalamaa <clears throat> wa uslimu ma islaamaa markaa nacam intaan dagaalamo miyaan islaamaa <clears throat> ayib waxau yihi marka uqaatilu wa uslimu qaala waxau yihi aslim islaam uma qaatil markaa dabadeed dagaalan waxaa laga qaadanayaa marka jihaad baa markaas taagnaay markaasuu wuxuu yihi ma dagaalamaayo ma islaamaa ma siseen yaalaa markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wali wasalam horta islaam oo markaa islaamnimada soo gasho dagaalan ilaa dagaalkii kaa ansixi maayo adoo aan islaam ahayn naam marka islaamkii qiro oo tawxiidkii la imaado markaa tawxiidkii la timaado kadib dagaalan fa aslama waa islaamay uma qaatala waa dagaalamay fa qutila waa la dilay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu yihi camila qaliilan camila ninkan wuxuu sameeyey qaliilan wax yar buu sameeyey camal yar wa ujira kathiiran wa ujira waa la ajarsiiyey kathiiran wax badan baana ajarkiisu ou noqday wax yar buu sameeyey wax badanna waa laga ajarsiiyey macnaha yacni waxaa weeyaan ninkan wou islaamay markuu islaamay kadibna cibaadadii ugu dhaweyd ee waajibka ku ahayd buu sameeyey intaynan cibaado kaleba ku imaanin markaasuu ku dhintay tii dhexdeeda waa saas macnuhu naca macnaha yani ulajeedadu maaha qofkan waa islaamay waxaa dhici karta ninkaa inuu islaamo salaadnaba uu tukaninba aynanba ku waajibinba salaad sababtoo ah salaadda waqtigay waajibtaa waqti waxaa dhici karta inuu islaamay xilli salaad ay joogtana inaynanba ahaynba waqtigaas dagaalkii baa joogay dagaalkiibuu ilaahay ku caabuday waa ku dhintay salaadba weligiis maba tukaninba ninkaa marka ajar fara badanna ilaahay waa siiya siday ku dhacayso marka saas waay ama haddii laakiin waqtigii salaada uu joogo see la yel salaadana waa la tukana waala dagaalkana waa la gala qur-aanka ilaahay salaatulkhawfki buu noogu jideeyey dhexdeeda ilaan moogtahay acmaashu marka waxay kutusaya xadiidkan heerarka ay kala leedahay acmaashu towxiidkii asaga waa ra sulamri la-aantiis camal ma ansaxayo horta marka tawxiidka la imaaw buu yiri markuu tawxiidkii la yimid camalka markaas taagan baa ilaahay ku caabudayay tawxiid baad la timid salaada markaas la adimo joogto salaadii baa lagaa rabaa la imow ayb waxaa kada tawxiidkii baad la timid dagaalkii baa joogo markaas dagaalkii samee camalka lagaa rabo waa kaas camalkii markaa taagan baad la imaaneysaa markaas iyo ilaahay subxaana tacaala addoonka sida ajarka faraha badan u usiiyo camal yar baa wax badan lagugu siinaa mutafaqu calayhi wahada lafdu lbukhaariy wacan anasi radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi maa axadun axad ma jiro yadkhulu ljannata jannada galaayo yuxibu jecel an yarjica inuu laabto ila dunya addunyada oo u laabto walahu uuna u sugnaanayo maa cala alardi dhulka wax korkeeda ah min shayin wax ah ila shahiidu shahiid mooyaane halkan yani wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh ali wasalama addoon jannada inta galo adduunyo tamaninayo oo adduunya iyaa kugu celiya isdhahaayo waxaas adduunka oo dhan ba hala siiya haddii la doonay ma jiro ilaa shahiidka ma ahani shahiidka asagoo jannadii ku jira ayuu adduunyo tamaninayo nacam inuu yimaado <coughs> muxuu u tamanina marka adduunyada iyo tamanaa waa tamaninayaa <coughs> wuxuu ku fakarayaa u jeclaanaya an yarjica ila dunya adduunyada usoo laabto fa yuqtala la dilo cashara maraatin toban jeer in la dilo limaa yaraa waxa uu arkaayo darteeda min alkaraamati maamuus ah nacam waxa uu arkayo ilaahay uu ku maamuusaayo wanaaggeeda darteed buu u jeclaanaya toban mar in la dilo nacam maamuuska la siinayo badnaanteeda darteed nacam maxaa yeele qofkan wax kaloo lagu imtixaani lahay ma jirto naftiisaa ugu weyn wax lagu imtixaano naftiisii ayuu marka bixiyey ilaahay dartiis u bixiyey nacam marka naftii iyo ilaahay allah la weyn subxaanahu wa tacaala wa fii riwaayatin limaa yaraa wuxuu arkayo min fadli shahaadati shahaadada fadligeeda amutafaqun calayhi wacan can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal yakfirullahu ilaahay waa u dhaafaa lishahiidi shahiidka kula denbin dembi kasta ilaahay waa u dhaafaa ila dayna dayn mooyaane rawaahu muslim shahiidka dembi kasta waa loo cafiyaa ilaa dayn un ma nacam daynta xaq bani aadam waa iyada ma iska gudo waa qofka marka shahiidka waxyaabaha yani wanaagga adiga aada uga dib dibmari kartid waxaa ka mid a ah deyntiisa inaad soo ogaatid ninkaan dhibayba ilaahay dartiisa u dhintay inaad adiga soo ogaad sida daahirka nooga muuqato inaad soo ogaatid wax deynoo lagu leeyahay hadday jiraan aad ka bixiso ninkaas aada baad u anfacday marka adiga na wanaagna waa uga dib martay qofku marka yani yani waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin yani dadka ilaahay darti ku dagaalamayo iyo dadka yani ku dagaalamayo afkaar ama yani qabyaalad wax lamida ku dagaalamayo waxyaabahay ku kala duwan yihinay kamid tahay maa ninkan yani waxaa weeyaan qabiilka ku dagaalamayo ama yani qof madaxtinimadiis uun ku dagaalamayo darteed waxaa dhacaysa marka waa dhimanayaa laguhu ka go-a gacmihiibyuu ka go-a cid rabta ma laha nacam maalinka oo wiilka dhalinyarada yahayo xabadda u ridaayo bis unbau rabaa nacam markaas waxaa weeyaan waa u dagaalama waa u dagaalamaa baashaas marka sunta oo cagaaran buu siinayaa marka oo qaadka ah mar allaale markuu dhintana ciddi unbuu ka dhintay hadduu dhaawacmana hooyadiis iyo aabiis unbuu ka dhaawacmay ilaahay xaggiisana de waxba uma yaalaan haddaan ilaahay badbaadinin ayb laakiin ilaahay dartii dadku hadday ku dirirayaan waxaa laga rabaa waxay tahay yeelayaanna sida qaalibka ee badan waxaa weeyaan qofkii eh, ilaahay xaggiisa uba aadayey yani agoontii uu ka tegay oo kale iyo dadka uu ka tegay oo u dhaafay iyo deyntii uu ka tegay iyo oo kale iyaa dadka muslimiinta ay ka ajarsadaan in inta la raadiyo deymaha uu ka tagoo kale iyo waxa uu ka tago iyo ilmaha yararka uu ka tago in marka mas-uuliyadooda la qaato oo sidaa marka la yeelo ayb waxay kamid tahay marka waxyaaba adig laftarkaaga ajarka weyn aada uga helaysa wa fii riwaayatin lahu alqatlu fii sabiili illah jid alqatlu dilka fii sabiili illah ilaahay jidkiisa qofka lagu dilaa yukafiru wou dhaafaa qatligaasi kula shayin shay kasta ina deyna mooyaane wacan abi qataadata radi allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaama fiihim waa dhex istaagay fadakara wuxuu sheegay ana aljihaada fi sabiili illahi jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaadaa wal-iimaana billahi alla oo la rumeeya afdalu lacmaali inuu yahay faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah ara-ayta bal ii sheeg in qutiltu fii sabiili illaahi haddii ilaahay jidkiisa la igu dilo atukafaru ma la ii dhaafaya canii aniga khadaayaaya fa qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi nacam haa in qutilta haddii lagu dilo fii sabiilillahi lagugu dilo wa anta adiga oo saabirun sabraayo muxtasibun ajar tirsanaayo muqbilun adiga oo sii soo jeedo gayru mudbirin adiga oo mid daba jeediyey aan ahayn uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu yidhi kayfa qulta sidee tiri qaala waxau yidhi ara in qutiltu fii sabiilillaahi haddii la igu dila atukafaru canii khataayaaya ma la dhaafayaa gafafyaalkayga faqaala rasuulu lahi sal ly slam nacam wa anta saabirun muxtasibun muqbilun hayru mudbirin ila dayna dayn ma ahani fa ina jibriila jibriil calayhi salaam qaala lidalika jibriil baa sidaa igu yiri waxaa laga qaadanaa sunnada nabiga sala allahu alayh ali wasalama inay iyada laftirkeeda waxyi ay tahay oo nebiga qur-aanka sida loogu waxyoodo oo kale sunnadana loogu waxyoon jiray maxaa yeeley intaan markii uu yidhi wuxuu ila dayna daynuu kusoo daray dayntee maskaxdiisa mau ka keenay maya jibriila ii sheegay walidaalika marka hadalka rasuulka dhammaantiisu aa wada waxyi xanaaq haddii uu ku dhaho farxad haddii uu ku dhaho si caadiya haddii uu u dhaho wax aan yacni waxyi ahayn ma ka imaanayo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rajulun baa wuxuu yihi ayna ana yaa rasuul allah rasuulka ilaah xaggeen ahaanayaa aniga in qutiltu haddii la idilo qaala fi ljannati jannadaad ahaanaysaa hadafkiisa marka nabiga uu u sheega sala allahu alayh waali wasalama yani xaggeen ahaanaya maxaan helayaa haddii aniga aan dhinta maxaan helaa jannaad helaya buu yii ee ma dhihin waxaad helaysaa yani madaxtinimada markaan helnaa wax kaa siinaa iyo waxaa yani wax ku saabsan iyo kalena usa hadlay maxaa yeelay hadafkoodu qofka mujaahidka ah, hadafkiisu waxaa wey inuu ilaahay raalli garay hadday hadafkiisu tahay wax kale meel kale oo u leexdo de niyadii waxaa weeyaan saameyn weyn bay camalka ku yeelanaysaa man qaatala litakuna kalimat llahi hiya alculyaa fahuwa fi sabiil illahi weri nabi sala allahu alayh ali wasalam ayb qaala marka waxau yihi fi ljanati baad ahaanaysaa fa alqaa waa tuuray ninkii tamaraatin timir timiryaalo ayuu tuuray kunna ahaadeen fii yadihi gacantiisa ku jireen timir gacantiisii ku jirtay buu tuuray uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim markii jannadii loo sheegay jannadiibuuba aadayba nacam xaggaasi jannadu doontay nacam waxaan hadda yani axaadiistan lagu la sheegayo maaha yani xamaasad oo dadka yani qofku yani in khayrka uu xamaaso u qabo waa fiican tahay xamaasada iyada naftirkeeda laba nooca ah. xamaaso oo waxaa iska jirta ku dhisan xamaaqo isaga dhisan dabaalnimo ku dhisan oon diin ku dhisnayn midda la diidaayo taas waay ilaa qofka inuu khayrka u xamaasoodo ee u qiiroodo maahan ceeb ma ahan iyada nacam hay ceebtaa ma aha maxaa yale saxaabada waa kan waa u xamaasoonayeen khayrka wacan anasin radia allahu canhu qaala indalaqa rasuulu llahi sala allahu alayh ali w salam nabigaa tegay iyo asxaabuhu asxaabtiisa xataa sabaqu lmushrikiina ilaa ay gaalada uga hormareen ilaa bedrin ceelkii beder ay uga hormareen ceelkii bay ka hordegeen wa jaa-a almushrikuuna baa yimaadeen faqaala rasuulu llahi sal l ly slam rasuulku waxau yihi laa yuqadimana yaanu hormarin axadun axadoo minkum idinka idinka mida ilaa shayin shay xaggii yaanu u hormarin xataa akuuna ana duunahu xataa akuuna ilaa an ka ahaada ana aniga duunahu isaga sokadiisa isaga hortiis yani qofna iyownan waxba samaynin aniga inta aana waxba samaynin ah, aniga isugo saasuu nabigu yihi sal llahu alayh ali wasalam saxaabadii marka waa yeelahayeen hadalka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam meeshaasoo kalena waxaa weyaan samciga iyo daacada dadku inay ismaqlaan oo is-adeecaan muhiim waayo ah, waa maydaanu lqitaal mar dagaal lagu jiro dadka haddii kooxda meel u orodo oo nin walba yani isaga ra'yigiisa un xataa ra-yigaaga hadduu kula fiican yahay amiirka ra-yiga ou qaato haddaan macsi aynan ahayn isaga raac kaaga iskaga tag nacam intaa dadka u horseedi lahayd furqo iyo ikhtilaaf iyo maxaa yeele hadday timaado asbaabta lagu jabayay kamid tahay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum nacam ha doodina ha iskhilaafinina oo markaas aad fashal oo idinku dhaco watadhaba riixukum xooggiinana uu zuulo ee uu meesha ku tago nacam marka wax yar un in saas inta loogu soo yani lala yimaado qofka ra oo kale inuu intuu la weynaado uu ka hormariyo rayiga yani midnimadii muslimiinta uu ra-yigiisa ka hormariyo uu yirahdo haddii ani ra-yigeygaba aan la qaadanaynin meesha maxaan ka ahay aniga nacam ra-yigeyga haddaan la yeelayn aniga meesha maxaan ka ahay uu kuleeyay nacam ma fiicno taas oo kale ra-yigaaga in laga tago dadku un wada joogaana karoon marba hadday wuxuu ra-yi hadday joogaan laakiin haddii ay joogto yani arrin macsi ah amiirka macsi laguma adeeco lagama yeelayo arrintan marka sharcan wa caqlan labadaba dagaalku inuu amiir yeesho amiir laga dambeeyo uu leeyahay ee dadku ay ismaqlaan sharci ahaanna waaba kan sharciga amrayo caqli ahaanna waxaad caqliga saasuu keenaya caqliga sida ayuu keenaya faqaala rasul fadana marka waxa uu yidhi sidaa yeela fadana almushrikuuna mushrikiintii waa soo dhawaadeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yani markuu nabigu leeyahay aniga hortay waxaa samaynina dagaal gelina markaa ani idin amro u gala dagaalka markaas bilaaba fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waxau yihi qumuu ilaa jannatin janna isu taaga carduhaa ballaarkeeda asamaawaatu waalardu dhul ciraryaalo iyo dhul uu yahay qaala waxau yihi yaquulu cumayr bnu lxamaam alansaariy ayaa waxau yihi radia allahu canhu yaa rasuula allah jannatun carduha asamaawaatu waalardu yani ahiya ah, iyaduma waxay tahay jannatun janno carduha samaawaatu walardu qaala nacam buu yihi haa jannadaa ballarkeedu waa saas qaala bakin bakin ayuu yihi marka liibaan liibaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa yaxmiluka maxaa kugu xambaaraya calaa qowlika orahdaada aada leedahay bakin bakin qaala laa wallahi yaa rasuul allah ilaahan ku dhaartay rasuulka ilaahay maya ilaa wax kale maahane ilaa rajaa an akuuna min ahliha rajayn aan rajaynaya inaan dadkeeda ka mid noqdo mooyaane wax kale igu xambaari maayo sida qaala fa inaka min ahliha nabigu marka wuxuu yihi fa inaka adigu min ahliha jannada dadkeeda ka mid tahay fa akhraja wuxuu bixiyey tamaraatin timiryaalo min min qaranihi ayuu ka bixiyey meel ugu dhex jirtay yuu ka bixiyey geeskiisiibuu ka bixiyey timir fa jacala wuxuu gudagalay marka yakulu inuu cunaayo minhuna timirihii inuu cunaayo weel yar timir yani weel yar ugu jirtay iyu inuu bixiyo oo uu cuno ayuu bilaabay uma qaala waxau yihi lain ana xayiitu haddaan aniga noolaado xataa aakula ilaa aan ka cuno tamaraatii timiriyahayga haadihii tan ah inahaa iyadu laxayaatun nolol weeyaan dawiilatun aada u dheer buu intaan timirtan ka dhamaysto faramaa waa tuuray bimaa kaana macahu wixii maciisa ahaado min atamri timir ah uma qaatalahum waa la dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay rawaahu muslim alqaranu bifatxi lqaafi waraa-i ra-da oo la kordhigo iyo qaafka oo la kordhigo weyaan huwa jubatun huwa jucbatu nashaabi ninka yacni leebka gamaayo annashaab waa ninka leebka tuuraayo gamuunka midka tuuraayo jucbadiisa yani boorsada ama shayga oo wax ku rito waayo ee leebabka oo ku rito nacam waxaan soo marnay hadda ka hor xadiid ahaa yani kinaanada iyo jucbada waa isku mid waxaa la yidhahdaa waa qunuxa oo kale nacam saasay dhahan maa kinaana iyo jucba waa isku waa isku macna hadda maaha wa canhu qaal marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa yani almusaaracatu ila alkhayraat khayraatka in loo degdego wa fiihi fadlu ljihaad oo baabka uu u keensada musanifka nacam ayb wa canhu qaala jaa naasun ila nabiy dad baa nabiga u yimaadeen sala allahu alayh ali wasalama an ibcah dir bay dheheen an ibcah ey ibcah dir macnaa anaga nala dir rijaalan rag yucallimuunana baraan alquraana aana wasunna qur-aanka iyo sunnada rasuulka i yimaade rasuulka ilaahi dadna sii qur-aanka iyo sunnadana baro ayay dheheen dad qur-aankii iyo sunnadiina barana sii fa bacatha ilayhim wuxuu u diray sabciina rajulan toddobaatan nin oo min alansaari ansaar ah yuqaalu lahum la yiraahdo alquraa yani xilligaas dadkii quraada la dhahayay waa dad qur-aankii iyo fiqigii iyo yani bimansilati alculamaa oo kale waa dad marka toddobaatan nin oo quraa la dhihi jirayo qur-aankii iyo cilmigii iyo aada u yaqaanay qadihii iyo iftihii iyo dad yaqaanayba u diray toddobaatan ba u xulay fiihim waxaa ku jiray buu yihi khaali aniga abtigay baa ku jiray buu yihi xaraamun abtigay xaraam la dhihi jiray ayaa ku jiray yuu leeyahy anas yaqra-uuna alqur-aana qur-aankay akrinayeen wayatadaarasuuna bileyli habeenkii ayay isu akrinayeen dhexdooda yatacallamuuna way baranaayeen wa kaanuu binnahaari maalintana waxay ahaayeen yaji-uuna bilmaa biyo inay la imaanayaan fa yadacuunahu ay dhigaayaan filmasjidi masjidka wayaxtadibuuna ay soo qoryo guraayaan fa yabiicuunahu way gadaayeen qoryaha ay soo guraan wayashtaruuna bihi acaama cunto ayay ku gadi jireen liahli sufati bay ugu soo gadi jireen waa dad yacni aada u dadaal badanay ahaayeen wuxuu ku leeyahay anas dadkan waxay ahaan jireen yaqra-uuna alqur-aan qur-aankay akri jireen wayatadaarasuunahu bileyli habeenkii ayay isu akrin jireen qur-aanka yatacalamuuna iyagoo baranaya qur-aanka wa kaanuu binnahaari maalintiina yajii bilmaai biyo ayay keeni jireen fayadacuunahu fi lmasjidi masaajidkay soo dhigi jireen biyihii wayaxtadibuuna waa soo xaabo guranayeen fayabiicuunahu xaabadii ayay iibinayaan wayashtaruuna bihi acaama cunto ayay ku iibinayeen lacagtaas liahli sufati dadka ahli sufado masaakiinta masaajidka joogto ayay wax ku siin jireen nacam marka dadkii ugu fiicnaayo nebiga uxulay dadkan naam ayb walilfuqaraai iyo fuqaraday wax ka siin jireen yani dad ilaahay ku caabudayo cilmi iyo iyo sadaqo iyo waxay ahayd yani cibaadaba naam fabacathahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa u diray facaraduu lahum wuxuu u bandhigay facaraduu lahum wuu u bandhigay ayb faqataluuhum way dileen marka dadkii markii loo dhiibay toddobaatankii la siiyey ordaa waxaa idin soo baraan nimankii bay dileen facaraduu lahum way way u banbaxeen fa caraduu waa u banbaxeen lahum iyagay u banbaxeen faqataluuhum waa dileen qabla an yabluquu intaynan gaarinba almakaana meeshii nacam biiri macuuna waqactu biiri macuuna la dhihi jiray meesha intaanay gaarinba meelahaasay ku dileen marka nacam qabla an yabluqu lmakaana intaynan gaarin fa qaaluu waxay yidhaahdeen allaahuma balliq cannaa nabiyana ilaahu nabigeena naga gaarsiyey annaa anagu qad laqiinaaka inaan kula kulannay faradiina canka aan kaa raalli noqonay waradiita cannaa adna naga raalli noqotay ilaahu sidaa naga gaarsiiyey nabigaaga nacam oo u sheeg inaan adiga kula kulannay adna aa raalli naga noqotay annagana aan raalli kaa noqonay kaa kaa nahay nacam wa ataa rajulu nin baa wuxuu ayaa yimid xaraaman buu u yimid qaala anas anas abtigiis min qalfihi xagga dambe uga yimid fadacanahu birumxin waran buu ku muday xataa anfadahu ilaa warankii xagga hore u uga keenay warankiibuu gadaal ka geliyey hore ayuu ka dhex bixiyey fa qaala xaraamun xaraam waxa uu yihi fuztu waan liibaanay buu yihi warabbi lkacbati baan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi ina ikhwaanakum walaalihiin qad qutiluu waa la laayey wa inahum iyaguna qaaluu waxay dhaheen allahuma balliq canaa nabiyana nabiga ilaahay baaba soo gaarsiiyey waa kaana allaahuma balliq canaa nabiyana ilaahu nabigeena naga gaarsiiye xaggiisa annaa qad laqiinaaka inaan kula kulanay faradiina canka waradiita cannaa waxaa laga qaadanaa dadkan fadliga yacni jihaadka uu leeyahay iyo ku dhimashada ilahay jidkiisa lagu dhinto marka dadkan ilaahay nabigiisa ogeysiiyey markaa nacam nabigana dadkiibuu sii ogeysiiyey waqcadan marka waqca aada u qaraar bay ahayd muslimiinta aada ugu qaraaray ahayd nabigana sala allahu alayh waali wasalam bil ayuu habaarayo qoladaas nacam ayb niman marka ricli iyo dakwaan iyo cusay iyo la yiraahday ahaayeen nacam markaasoo bil kaamila ayuu salaadaha qunuudka ku habaari jiray nacam ayb maxaa yeele waxay ka laayeen dadkii yani toddobaatan qof oo loo xulay oo saa u karti badnaa ayay ka laayeen nacam hay marka khayr male dadka acdaa-ul islaamku nacam badanaana waxa ay laayaan ama ay ku dadaalaan inay laayaan waxay u badan tahay dad un yani dadka dadka ugu khayrka badan nacam ama ugu fiican ama dadka waxbara un nacam yaa laga yaabaa in aada yani maxaa yeele ajyaal inuu soo bixiyaa la arkaa qofkan nacam macalinka dugsiga dhigaayo ajyaalow soo saara boqolaala qur-aan ka xifdinaysa nacam mujtamac wax weyn buu ahaya kaas unbaa ayagu ku diran marka nacam arday dugsi dhigata iyo macalin dugsi dhigta iyo dugsi la baabi'iyo iyo waxaasay yaqaanaan nacam marka wax noocaas oo kale ah lama dhihi kara yacni waa diin la dirir ma ahan lama dhihi kara nacam hay yani dugsiga iyo yacni macalinkiisa waa wax un loola dirirayo waa un diin la dirir ma noqon karta yacni wax kale hay ayb marka nabigu calayh isalaatu wasalaam aada uga xanuunsaday arrintan waana ka habaaray qolooyinkaas wau habaaray waqcadaana waqcatu bi'ri macuuna iyo la magac baxday ayb muttafaqun caleyhi hada lafdu muslim wacanhu qaal anas isla anas waxaa laga wariyey qaaba cami adeerkay baa maqnaaday buu yihi anasun anas ahaa ibnu nadr anas ibnu nadr radia allahu canhu can qitaali bedrin buu ka magac maqnaaday dagaalkii beder faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay qibtu waan maqnaaday can awali qitaalin dagaalkii ugu horreeyey qaatalta lmushrikiina mushrikiinta aa la dagaalshay dagaalkii ugu horreeyey oo mushrikiinta la diriirtay ayaan kaa maqnaayo ka maqnaaday aniga dagaalka bederna ada ninkii maqnaaday ma la ceebeyninba sababtoo dagaal ma lagu talagelinba oo waxaa loogu talagalay in la baxo oo markaa safar quraysh safar quraysh ay lahayd jidka in loo galo saasaa qorshuhu ou ahaa markii dambena dagaal isku bedelay marka ninkii maqnaa marka dagaal laysu sheegayo la yimaada ma aynan ahay saa darteed dad ka maqnaa oo badan baa jiri <coughs> marka sidaa buu yidhi lain <coughs> illaahu ashhadanii la in illaahu <coughs> allah haddii ashhadanii oo ixaadiriyo oo ijoojiyo qitaala almushrikiina mushrikiinta dagaalkooda laa yuriyana allahu ilaahay tuse oo tuse ma asnacu wax aan sameeyo <coughs> ayb waxa uu yihi haddii aan <coughs> dagaalkan dambe yani mid dambe haddii aan joogo <coughs> ilaahay uu tusi doona ma asnacu wax aan sameeyo ayb falamaa kaana yowma uxud maalintii uxud markay ahayd inkashafa almuslimuuna muslimiintii waa soo gadoomeen yacni waa soo gadoomeeno waxa ay tahay dagaalkii markii dambe oo rogaal celiska lagu sameeyey amarkii nebiga markay khilaafeen kadib ayay soo carareen marka soo gadoomeen way soo baqdeen marka inkashafa almuslimuuna muslimiintii way soo baqdeen faqaala waxa uu yihi allahuma ya allahu hadalkan marka wuxu dhahay waa anas bnu nadar faqaala waxa uu yihi allahuma ya allahu allow inii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa waxaan kaaga cudur daaranayaa waxa ay kuwan sameeyeen yacni asxaabahu buu ujeedaa ilaahu asaab kuwan waxa ay sameeyeen baan kaaga cudur daaranayaa wa abra-u ilayka ilaahu adiga xaggaagaan u beri noqonayaa mimaa sanaca haaulaai kuwan waxay sameynayaan mushrikiintii buu ujeedaa yacni lmushrikiin ilaahu kuwan kuwaan mushrikiinta oo nebiga iyo diintaada la dagaalamaya falkoodana waa ka beri noqonaya kuwaan waxa ay sameeyeen muslimiintaana <clears throat> oo cararka ahna waa kaaga cudur daaranaya <clears throat> uma taqadama waa hormaray fastaqbalahu sacd bnu mucaad ayaa qaabilay oo ka hor yimid faqaala waxau yihi yaa sacd bnu mucaad sacd bnu mucaadow ayb aljanata aljanata warabbi lkacba araa waxaan arkaa aljanata jannada warabbi nadri nadar rabbigiisaan ku dhaartaye inii anigu ajidu waan helayaa riixaha riixdeeda min duuni xidin baan ka helaya oxod sokadeed aljannata warabbi lkacba warabbi nadri marka aljanata waa iqraa ayaa lagu nasbiyey nusiba biliqraa iqraa waxaa la yihahdaa lagu nasbiyeyo aljannata yani waxaa weyaan halumuu ila ljana jannada u kaalayan jannada yani u orda naam saaricuu ila ljana jannada u roora saasoo kale w naam ficil baa marka maxduuf oo iqraa nusayb iqraa inii ajidu riixaha baan helayaa min duuni uxudin baan ka helayaa qaala sacdun waxau yihi fama stadactu ma aanan awoodin yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy maa sanaca wuxuu sameeyey ninka sacd ibni mucaad baa ka sheekeynaya rasuulka ilaahiyo wixii ninkaa uu sameeyey maalinta anii ma awoodin waa ku dhici waayey buu yiri qaala anasun anas waxau yihi fawajadnaa waxaanu ka helnay bihi isaga korkiisa bidcan wa thamaaniina sideetan iyo dhowr baan ka helnay darbatan min darbatin oo garaacisa bisayf lagu garaacay oo dacnatan ama duris birumxin waran lagu muday <coughs> ow ramyatan galis oo bisahmin leeb lagu gamay sideetan iyo dhowr dhaawac oo waran iyo seef iyo yacni isugu jirta yacni leeb ayaan ka aragnay oo wajadnaahu waxaan helnay qad qutila isagoo in la dilay wa mathala bihi lmushrikuuna mushrikiintana ay jarjareen oo ay jirkiisa bedeleen famaa carafahu axadun qofna ma uunan garanin ilaa uktahu ilaa ilaa uktuhu walaashiis mooyaane famaa carafahu axadu axad ma garanin ilaa ukhtuhu walaashiis unbaa garatay bibanaanihi farihiisa foodoodayna ka garatay walaashiis oo taqaanay oo farihiisa garanaysay yaa farihi unbaa lagu fahmay bis inta kalea la garan waayey qaala anasun anas waxau yihi kunaa waxaanu ahay naraa inaan nuraa inala mala gelinaayo oo nadunnu ama aan maleynaynaba ana hadihi alaayata aayaddan nazalat fiihi ina isaga shanigiis kusoo degtay iyo fii ashbaahihi ragga lamidka ah min almuminiina muminiintii waxaa ka kamida rijaalun rag sadaquu ka run sheegay <clears throat> maa caahadullahu caleyhi waxay alla kula ballantameen fa minhum waxaa ka mida muminiintii man baa kamida qadaa gutay naxbahu nasiibkiisii gutay oo dhintay yani wa minhum waxaa kamida man baa ka mida qadaa gutay naxbahu nasiibkiisiiba gutay oo meeshii ku go-ayba wa minhum man yantadir iyo mid sugaayo ilaa aakhiriha laga gaaro muttafaqun caleyhi waqad sabaqa fii baabi lmujaahada ayuu noogu soo hormaray xadiidkan wa can samurata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam ra-aytu leylata caawa ayaan arkay ayaan arkay waxaan arkay buu yihi rajulayni laba nin baan arkay atayaani ii yimaadeen waa riyo wa ruya alambiyaai waxyun ambiyada ru-yadoodana waa waxy fasacidaa bi waxay ila koreen ashajarata geed bay ila koreen fa adkhalaanii waxay igeliyeen daaran daar hiya iyaduba axsanu wanaag badan oo afdalu fadli badan lam ara aanan arkin qadu weligay axsana minhaa wax iyada ka fiican qaalaa waxay dhaheen amaa haadihi daar daartan fa daaru shuhadaa shuhadada daartoodii waa daartan aada arkayso quruxda badan waa daaru shuhadaa weyaan dadka shuhadada daartooda rawahu lbukhaariyu wahuwa bacdu min xadiidin طawiil waa qeyb kamida xadiid dheer fiihi anwaacu lcilmi xadiidkaasoo ay dhexdiisa ku jirto cilmiga anwaacdiisa sayati wuxuu ku imaan doonaa sayati wuxuu ku imaan doonaa fi baabi taxriim اlkadibi in sha allah wacan anasin radi allahu canhu ana uma rubayic bint binta albara ahayd wa hiya umu xaarifata bni suraaqa weeyaane atati nabiya nabigay u timid sala allahu alayh waali wasalam faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahay alaa tuxadidunii miyaadan igaga sheekeyneynin can xaariata xaaria wa kaana xaarihana qutila wuxuu ahaa in la dilay yowma badrin maalintii beder fa in kaana fi ljannati jannada haddii uu ku sugan yahay sabartu waan iska sabri waan iska sabraa bay tiri wain kaana gayra dalika haddii meeshaa meelaan ahayn ay tahayna ijtahadtu calayhi waan u dadaalayaa filbukaa-i ooyintan ugu dadaalaa bay tiri haddii jannada oo ku jiran hadda waa iska sabraya meel fiican oo ii jiraa yani wiilkaygii haddii u meel kale jiran ad waa iska oynayaa bay tiri as qof dumara faqaala waxau yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam yaa uma xaaritha uma xaarithay inahaa jinaanun inahaa iyadu jinaanun jannayaalo waayo yiri oo fi ljanati jannada dhexdeeda ah wa inabnaki jannayaalo ayaa jannada ku dhex jiraan wa inabnaki wiilkaaguna asaaba wuxuu helay alfirdows alaclaa midda ugu sareysa oo helay rawahu lbukhaariyu marka wiilkaagina midda ugu sareysa oo galay oo helayo waxbaa ka murgin yani ooyin hadda waxba kuma falaayo isagii baa meel meel fiican ba jireen marka jihaadka yani qofka inuu ku dhinto ilaahay dartii oo ugu dhinto firdows laclaa firdowsta ugu sareyso ayaa lagu galaa wacan jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma qaal jii-a biabi aabahi baa lala yimid ila nabiy nabigaa loo keenay sala allahu calayh wali wasalam waqad muhila bihi isagoo la googooyey gaaladu dagaalki uxud waay fa wudica bayna yadayhi hortiisii baa la dhigay fadahabtu waxaan doonay agshifu can wajhii wejigiisa inaan faydo fanahaanii qowmii qowmkaygiiba ii diidayno ha faydin bay dheheen faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi maa zaalat ilmalaa-ikatu kama zuulin tudiluhu inay harinayso biajnixatihaa garbaheeda inay ku harinayso ayb muttafaqun caleyhi aabihiis waxuu ku dhintay dagaalkii uxud ay ku sheegay cabdullaahi bni camr bni xaraam ayaa la dhihi jiray de markaan gaaladuna waxay ku sameeyeen markaa dadka eh, dad jirgoogooyn ayay ku sameeyeen si xun bay u jir dileen waana jir googooyeen <clears throat> waana midda abu sufyaan uu yiri markii dambe dagaal dagaalkii markii la kala rogmaday uu yiri waxaad qoomkiina waxaa ku arki doontaan buu yiri muthla iyo jirgoogooyn iyo xun aniga ma aanan farin buu yiri mana ka xumiyo yiri aniga ma farin marka xoogaa madaxiiba u ciidi ka ceshanaya yani anu nin qaa-idan ahayo ciidan hogaamiye marka waxaas waa iskala weynahay u leeya dad hala googooye iyo inaan inaan iraahdo laakiin mana ixumeynayso yiri dacadowgeygaa tihiin naam waa intuusa soo islaamin ka hor markii dambana dawaabo abu sufyaan radia allahu canhu oo islaamay saxaabadii buu mid ahaa ayb naam marka qofku waxyaabahaas uu sameeya haddii islaam uu ka dambeeyo wax dhiba ma laha wax allaala waxuu sameeya qofka haddii islaamnimo uga dambayso dhib ma laha tii un haddii la waa dhibaata maa shiicadaa waxay sameeyeen abu sufyaan iyo mucaawiye iyo wixii hore unbaa iyagu waa nimankii waxaas yeelay kana yeelay dhuxud nebiga ka hor yimid nabiga sooma dhihin marka alislaamu yajubu maa qablahu islaamka wixii ka horeeyey waa burburinay nabiguna waa ka yiri sala allahu alayh ali wasalama ilaahay wuxuu ku qoslaa ama uu la yaabaa yani laba qof oo midkood midka kale dilay labaduna jannadooda gelayeen oo nin waxaa weyan isagoo gaalow nin muslima ah fii meydaani alqitaal jihaadkii ku dilay kaas waa shahiido jannadiibau galay kii kala islaamay asagiina waxaa lagu dilay jihaad fii sabiilillah jannaday ku wada jiraan labadooda labadoodiina waa isdileen meydka marka xadiidka laga qaadan maayo meydka inaan wejiga laga faydi karin meydka wejiga waa laga faydi karaa abubakar nebiga wejiga uu ka feeday waana dhunkaday axaadiid fara badan marka oo iyadana saasoo kale marka meydka wejiga waa laga feedi karaa wax dhibaataana malaha haddaan wax kale laga cabsanayn wacan sahli bni xunayfin radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal man sa'ala allaha qofka ilaahay weydiista tacaala sareeya ashahaadata shahaadada bisidqin runnimo run qofkii ku weydiisto shahaadada ballaqahu llahu ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila shuhadaai shuhadada darajadeeda ayuu gaarsiiyaa wa in maata calaa firaashihi firaashkiisaba ha ku dhinta hadduu doono ninkii yani waxaa weeyaan shahaado weydiisto run laakiin ku weydiisto bisidqin run ay ka tahay xataa hadduu firaashkiisa ku dhinto waa manaasila shuhadaa uu ilaahay gaarsiina laakiin bisidqin baa lagu xiray dhabnimo inuu ku weydiisto been iyo wax lamid ah aysan ka ahayn iyo istutus iyo rawaahu muslim wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man dalaba shahaadata shahaadada qofkii dalbo saadiqan run asoo xaal uu yahay mid run sheegayo ucdiyahaa waa la siiyaa walow lam tusibhu yaanayba asiibinba yaan yani waranka ku dhicinba ama xabadda yaanayba ku dhicinba eh. rawaahu muslim marka xadiidka waxaa laga qaadan karaa shahaadada in la dalbado in la dalban karo oo qofka isagoo nool u dhihi karaba yani ilaahu shahiidnimo igu dil sa inu dhihi karo cumarna radi allahu canhu waxaa laga wariyey in yacni isagoo sidaa dhahaya gabadhiisii maqashay ilaahu shahiidnimo isii ilaahu magaalada madiinana igu dil buuri markaasay yaabtay madiine isagoo jooga see yacni haddana yani ay ku noqon karta madiine ila magaalo muslimka caasimadiisii waayeen markaasaa markay sidaa tiri buu yihi ilaahay waxuu doonu samayn karaayo iska da waa kii markii dambe ninkii abululu-at almajuusi intuu soo dhudhuuntay isagoo salaada wax ku jira marka uu dilay marka gacantaasuu ku dhintay gacan gaalow ku dhintay marka waa shahaaday u noqotay cumar marka radi allahu canhu mar qofka hadduu ilaahay weydiisto meeshuu doono ilaahay ku siina firaashkiisa soo jooga isagoo meel kale joogo wahaakada waa kaas ayb ayb marka shahaadadii marka man dalaba shahaadata saadiqan ucdiya qofku marka inuu dalban karo shahaadada ilaahay weydiisan karo qar iska tuurnimo ma ahan marka taas nacam shahaada la dalbaa qar iska tuurnimo ma ahan dadka qaara saas u arkaayo nacam ay rawahu muslim an abi hurayrata radi canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa yajidu shahiidu shahiidka ma min masi lqatli dilka taabashadiisa kama helo ilaa kamaa yajidu axadukum midkiin sida uu helayo min masi lqars min masi lqarsati qaniyada yartaa oo quraanshada oo kale wuxuu ka helayo kala ma ahani yani marka hore nafti in lala dagaalamo oo maal lala dagaalamo yani waqtigay u baahantahay in naftii lala xarbiyo lala dagaalo laakiin marka uu goobtii yimaaday wax ku dhacaan sidaanuu nabigu leeyahy sala allahu alayh ali wasalam maa yajidu ma helayo shahiidu shahiidka min masi lqatli dilka taabashadiisa ka heli maayo ilaa kamaa yajidu sida u dareemayo oo kale mooyaane axadukum midkiin min masi lqarsati quraanshada qaniinkeeda oo kale waxuu ka helayo o kale yani hal mar baa ruuxdii ka baxaysaa intaasna waa intaasoo kale u dareema wixii ka dambeeya marka wuxuu u baxay khayr iyo yacni wuxuu u baxay su-aasha qabrigoo laga ammaangeliyo iyo jannadii iyo ruuxdiisii oo la geliyo shimbiro cagaaran oo marka ay jannadii soo daaqda marka rawahu tirmidiy qala xadiidun xasanu saxiix xadiidka sanadkiisa waa xasan wacan cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaarkeed allatii maalmahaas oo laqiya fiiha alcaduwa cadowga oo la kulmaayay intadara waa sugtay xataa maalat ishamsu ilaa ay qoraxda ka iilatay ka leexatay qoraxdii yani waqti zawaalkii la gaaray duhurkii uma qaama fi nnaasi dadkiibuu ka dhex istaagay faqaala waxau yihi ayuha nnaas dado waxaa laga qaadanaa marka in ilaa duhurkii la sugto xoogaa yar sida nabigu saa uu yeelayba faqaala waxau yihi ayuha nnaas dado laa tatamanow ha tamaniniya liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa nacam cadowga qaabilidiisa iyo la kulankiisa ha tamaniniina idinka nacam sunnada kamid ma ahan marka nacam nabiga caleyhi salaatu wasalaam in cadowga la tamaniyo oo loo wacdo nacam kamid ma aha nacam amase cadowgii in la yiraahdaba yani waxaa weeyaan baan kulmaynaa inaan kulanaan rabnaa beri berri dambe waa kulmaynaa oo taa un yani cadowga kulankiisa la tamaniyo nacam hadduu meeshiisii kaa joogo meeshiisa kaa jooga nacam haddii laakiin yani waxaa weya marka laa tatamanaw liqaa alcaduwi waxay kamid tahay marka eh, axkaamta waxay kamid tahay eh, axkaamta jihaadkay kamid tahay qofka muja mujaahidka dagaalka ku jira marka inuunan tamaninin waayo cadowga la kulankiisa haddii ou la kulmo inuu sugnaado un bisnacan un u yeeranin laakiin laa tatamanow ha tamaninina liqaa alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina wasalu llaha alcaafiyata ilaahay caafiya weydiista alcaafiya fidnada adduunyada iyo midda yani dagaalka iyo kulli inuu ilahay idinka caafiyo su-aasha ayb naam faidaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan fasbiruu sabra yani cadowgii marka nebigu saanu dadka utyani u tarbiyeynayo laa marka qoraxdii markay xoogaa duurkii oo kale ay gaarta markaa ayuu kacay markaasu hadalkan ku yiri ayuha nnaas dadow laa tatamanaw liqaa alcaduwi cadowga liqihiisa iyo la kulankiisa ha tamaninina maalan magaaladii baa laga baxay meelaa la jooga dagaal baa lagu jiraa oo kale cadowgii meeluu degan yahay muslimiinta meelay degan yihiin ha cadowga la kulankiisa oo daqiiqadeen kulmaynaa beri maan kulanno beri dambe maan kulanno bil maan kulanno intaas maan yeelno maya saa in la dhaho ma aha wasal llaha alcaafiya masaa'il marka isku dhex dardaran baa jirta marka waxaa weeyaan cadowga horena waa u sheego dagaalku laba qaybood u qeybsamaa jihaad dalabiya iyo mid dafci ah nacam amaa midka dafciga ah ee dadka yacni muslimiinta ayagu ay difaac ku jiraan oo iyaga la weeraray nacam oo cadowga dhulkii gudihiisa oo ku dhex jiro kaasoo kale marka waxaa weyaan muslimiinta inay la diriraan waay nacam ee meeshiisa ha ii jooga ka maxuu meeshiisii kuu joogaa dhulkaagii u dhex joogaayo nacam maxuu meeshiisii kuu joogaa kaa nacam dhulkaagii gudihiisa u ku dhex jiraayo kaasa maaha yani wax laga hadla kaa ma mar walbana muslimiintu waa dagaalami jireen markii dimishik iyo baqdaad iyo meelaha lagu jiray tataartu ay dimashik soo galeenba ay kaawiga dimashik soo galeen horay ka dagaalameen muslimiinta nocan maxaaba la sugta haddaad sugta marka intay ku suga meelaad ku sugta ma lehe ayb ayb marka arrimahaas oo kale marka iyo mafaahiim waxaa jira waxaa si qaldan loo loo loo macneeyaa jirta nacam iyo utrukul xabashata maa tarakuukum oo kale iyo nacam xadiidkii nabiga sala allahu alayh waali wasalam xabashada iska daaya intay idin daynayaan intay idin daynayaan buuba nabiga dhahay sal utruku lxabashata maa tarakuukum intay idin daynayaan haddaynan adiga ku daynin utruk laguma dhihin ka tag laguma dhihin xadiidka maxaa been looga sheegaayb xadiidkaas marka munaafiq walba waa yaqaanaa iyo kuwaan ayaga xukuma xataa waa yaqaanaa naam nabigo nabig nabigoodiia ah wuxuu yihi utruku lxabashata maa tarakuukum xabashada iska daaya nabigoodii baa yiri yani xadiidka macnihiisa saxdaa ah waxay tahay culamaduna ka fahmeen ayaga inaynan lahayn dagaal oo yacni waxa ah eh, qitaal oo dalabiya ma laha iyaga jihaad dalabiya ma laha oo iyaga yani meeshooda in loo aado oo jihaad dalabiya lagu weerara ma lahan ayaga saasay culamadu yihaahdaan abu daawuudna saasuu u baabaysta sunanka maa inaan iyaga weerar loo tegin jihaad dalabiya male ayaga laakiin mid dafciya male lama dhihin nacam layskama difaaci karo waa mas'alo kale waa nacam masaaishaan marka ilaahayna looga cabsadaa fiican ayb wixii afkaaga soo qabta haddaad iska biduuni yani cilmi iyo xadiid iyo wax yani adoon u fiirsan bal xadiidka shardibaaba ku qaydan utruku lxabashata maa tarakuukum inta ay idinka tegaan shardibaa ku xiran jumla shardiya ka dambayso jumlada shardiyadana shardiga marka la helo ayaa w lagu xiray ay imaanayaan haddii la waayana ma imaanayan wasalu llaha ilaahay weydiista alcaafiyata caafiya weydiista faidaa laqiitumuuhum haddii aad la kulantaan fasbiruu sabra haddaad la kulantaan sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha hoostooda hooskooda hoostiisa inay tahay ogaada uma qaala waxau yihi allahuma ya allah allow munzila alkitaabi kitaabka allah soo dejiyey wa mujriya saxaabi daruuraha midka soo yani socodsiiyey ka socodsiiyey wahaazima alaxzaabi axsaabta midka jebiyeyo ka jebiyo ihzimhum ilaahu jeli wansurnaa calayhim ilaahu nooga gargaar muttafaqun caleyhi sidaan in la dhahaa sunna a ah marka ilaahay la kaalmaysta marka allahuma munzila alkitaab mujri asaxaab wahaazim alaxzaab ihzimhum wansurnaa calayhim sidaa marka iyadana ducadan inay sunno tahay oo imaamka ama amiirku cinda alqitaal inuu duceeyo marka nacam oo ilaahay mar walba ilaa wax lagu dagaalamaa waa ilaahay kaalmadiisa nacam awood kale iyo wax kale lagu diriri maayo culamada marka calaaqada ka dhexaysay aada u sheegaan ducadaan iyo meesha meesha lagu akrinayo allahuma munzila alkitaab wa asaxaab wahaazim alaxzaab izimhum wansurnaa calayhim ibnu xajarka iyo wou sheegaa wacan saali bni sacdin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama hintaani labo laa turadaani lama celiyo ow qalama ama waxaa yar turadaani in la celiyaa yar adducaau ducada cinda nidaa aadaanka agtiisa wa cinda alba'si dagaalka agtiisa xiina markii yulximu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale ou hilbaha ka guraayo xiina markii yulximu ou yani hilbaha ou ka guraayo bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale markaa ducada iyadana lama soo celiyo rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix wacan anasin radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa qazaa hadduu duulo qaala wuxuu dhahay allaahuma anta cadudii allahuma ya allahu allow anta adigu caadudii cududeydaa tahay awoodeydaa tahay wa nasiirii baa tahay gargaarahayga ka ii gargaarayo bika adiga ayaan axuulu aan kugu xeeladaysanayaa wa bika adiga ayaan asuulu yaan kugu yani aan kugu soo noqona wa bika adiga ayaan uqaatilu kugu dagaalama adiga sababka baan u dagaalama yani bika axuul wabika asuul adaan kugu yani ayaan ayaan wax ku weerana oo kugu soconaa xaggaaga wabika uqaatil adaan kula wabika uqaatil adiga ayaan ku yani dirina sababkaagan u dagaalama rawahu abu daawuud watirmidiy qaala xadiidun xasan ayb anta cadudii wa nasiirii isku macna ilaahu cududeydaa tahay gargaaraheygaa tahay bika axuul wabika asuul ilaahu xeeladeyda adiga unbaa ayaan ku ku tala saarana wabika bika asuulu adiga ayaan marka haddaan wax weerarayo adiga ayaan kugu weerarayo yani quwadaadan wax ku weerarayo yani mid tayda ah haddii qofku marka uu iskibriyo u arka yacni inaan marnaba yacni hadduu quwadiisa inta ku tashto oo is yiraahdo maba guul darramaba kugu dhacaysaba adiga haduu ismahadiyo cujbi iyo ismahadin ay ku dhacdo dhulkuu kusoo dhacaya rawahu abu daawuud watirmidiy qaala xadiidun xasan wacan abi muusa radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam kaana idaa khaafa qowman qolaa haddii uu ka cabsado qaala wuxuu dhahay allahuma ya allahu allow inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim innaa anagu najcaluka waa ku yeelaynaa fii nuxuurihim cadowga dhuuntiisaan ku yeelaynaa wanacuudu bika waa kaa magan min shuruurihim shartooda cadowga dhuuntiisa ilaahu adaan ku yeelaynaa naga qabo nacam wanacuudu bika min shuruurihim shartoodana ilaahu waa kaa magan marka habkii nebiga u dagaalamayay allana saan ugu tiirsanay oo alla barigaan iyo ilaahay usaan u baryahay yani waxaa lagu dagaalgeliya hees iyo wax lamida ah ma aysan ahayn dadka tagadaal laga joogsada hees loo akriya naam ama hees wadani ha noqoto ama ha noqoto wax kaleen yani maya yani ilaahay in la tala saarto oo ilaahay ilaahay la baryo subxaana watacaala meydaankaas oo kale naam waxaa lamida ah, idin laftirkeeda waxaan iska anaashiidan iska yani tirada badan qofka yani ducooyinkan dhanba dadkii lama baraayo waa la ilowsiiye qofkii dagaalamayo ducooyinkan ma baranayo anaashiid buu korka ka haayaa anaashiid baa lagu dariraa marka ma fiicna iyadana waxaasdha وعn بن cmr رadي الله cnهm ana rasuul الlahi slى الlه عlيه alي وsلم qaal alkhayru fardaha macquudun kuwa la xiray wa fii nawaasiha foodeeda alkhayru baa lagu xiray khayr ilaa ywmi اqiyaamati fardaha foodooda khayr baa lagu xiray ilaa maalinta qiyaamaha fardaha wax lagu dagaalamo alkhayru fardaha macquudun kuwa la xiray weyaan fii nawaasiha foodeeda alkhayru khayr baa lagu xiray ilaa yawmi alqiyaamati laga gaaro yacni fardaha khayr baa ku jira jihaadka khayr baa ku jira waa macnaheeda rawahu abu daawuud muttafaqun caleyhi wacan curwata wa can curwata albaariqiyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama waa maxa kheyrkaas marka xadiidkan baa fasiray alajru ajarka iyo walmaqnamu iyo qanaa-imta faraskan ajar baa laga hela waa lagu dagaalamaa ajar baa laga helay ajar baa ku jira maqnam qofka markau dagaalamo waxbuu soo qabsanaa imaamkii baa dadkii u qaybinaa fakuluu mimaa aniimadaas marka kheyr baa ugu jira ah. mutafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man ixtabasa farasan qofkii faras yacni xabiso fii sabiililah ilahay jidkiisa u xabiso waqaf faras ayuu waqfay jihaadka u waqfay iimaanan billaahi rumayn alla u rumaynayo darteed wa tasdiiqan biwacdihi rumayn ou rumaynayo wacdiga iyo ballanqaadka alle darteed fa ina shibacahu dharagtiisa faraskaas wa riyahu haraadbixiisa cokanaantiisa wa rawthahu saaladiisa degadiisa wa bowlahu kaadidiisa fii miisaanihi miisaankiisa ahaanaysaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rawahu lbukhaariyu ninkii faras waqfo oo ilaahay dartii u waqfo faraskaas saxaradiisa iyo kaadidiisa iyo yacni dharagtiisa iyo yacni oonbixiisa kulli ajar buu ka helaa miisaankiisa dhinaca xasanaadka loo saara ayb qofkii faras ilaahay darti u waqfo wa iyo waxay faras lamido waxa lagu dagaalamo ah ayb marka wuxuu yihi man ixtabasa farasan fii sabiil illah fi sabiil marka waa waxaa weeyaan waxaa dhacday hadda ka hor qiso ibnu cumar xilligiisii jirtay waqtiga ibnu cumar waxaa dhacday dagaallo muslimiinta xoogaa ka dhexeeya mulki xoogaa ku wada dhisnaa agtarkooda boqortooye iyo mulki madaxtinimo ku dhidhisnaayo dhankan xijaaz makiyo madiinana cabdullahi bin zubayr baa qabsaday oo haystay dhankaas shaam iyana nimankii amawiyiinta ayaa haysteen dhankaas ciraaqna niman kalaa iska qabsaday magaalooyin kamida oo alquraa la dhihi jiro khawaarij wax u badnaa xoolaha marka wadci waqti waxay ahayd hal nadaam oo muslimiinta wada kulmiyo aanu jirin u ahaa wadcigaasna marka nin ayaa marka waxaa dhacday aabihiis ama adeerkiis baa wuxuu waqfay rati fii sabiililah baa u waqfay ibn cumar baa marka loo keeno waxaa la yii ratigan fii sabiililah baa loo waqfay cabdullahi bnu zubeyr ninkan in adeerkay ahna ninkii loo dhiibay waqafka ayaa wuxuu yihi ninkan in adeerkay ahna wuxuu leeyahay ratigaaga keen ciidanka cabd waxaan ku daraayo yani cabdullahi bnu zubayr ciidanka cabdullahi bnu zubayr ayaan ku darayaa ciidanka cabdullah bin zubayr kamid ahaa ninkaas nacam marka ratiga anig si anaa u owleysanoo fii sabiilillah anaa ku jireen nacam sidaasuu ileeyaha ka waran buu yihi marka ibn cumar radi allahu canhuma waxa uu yihi maya nacam saa yeelin uu yihi haddaad aragto yihi dad la dagaalamaayo gaalo la dagaalamaayo sii buu yihi ratigaaga amaa dad muslimiin ayaga isdagaalamaha siinin fii sabiilillahi ma ahan u yihi kaas nacam marka dagaalada dadka muslimiinta muslimiintu isdagaalayaanoo mulki iyo boqortooyo isku haystaan iyo kuwo qabiil isku haysta oo kale iyo kuwa ceel iyo degaan iyo wax lamida isku haysta iyo waxba fii sabiililah kuma jiraan kuwaas nacan hay waxaa dhici karta inay qolo walba isku tusto ayaga inay fii sabiilillah ku taagan tahay laakiin taas waa say iyagu la tahay say la tahay waxaa dhici karta ninkaan qoladan inuu shiik u joogo u iftoodo kuwaana shiik u joogo oo dagaalada qabiiliga oo kale waxaad arkaya yani kana wuxuu leeyahy aniga jihaadaan ku jiraa maxaa dhacay eh, man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid naftiisa ka sokay ninkii la dilo loogu yimaado waa shahiid nabiga saasuu yiri sheikaasaa noo sheegay ay kan kalena isaguna sidii oo kale waa kulligoodna fasaaday u sacyinayan nacam intay madaafiic isku tuurtuuraan oo dadka baabi-iyaan qolo walba isdifaaci inay ku leedahay siday isu difaacayaan qofku yani ninka haddii gurigiisa loogu yimaado isaga loo yimaado waa isdifaac waa la gartay laakiin laba qoloo marka waxa weeyaan eh, isdhex degan oo say u kala soocmi karaan ay yar tahay oo isdagaalaya haddana mid kasta uu kuleeyahay anuga isdifaaca kuwaas oo kale sax ma aha fii sabiilillahina ma aha dagaalka laakiin hadduu ka dhexeeyo bayna almuslimiin alkufaar kaasoo kale ma ahan isagana arrimaha in laysku qalda ma ahan haddii marka aada arkaysa dad gaale la diriraayo xaq kula diriraayo sii marka wixii waqaf saas kale ayaga in la siiyo ibnu cumar sidaas sidaa ayuu yidhi wacan abi mascuudin radia allahu canhu qaala jaa rajulu ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam nin baa nabiga u yimid binaaqatin buu ula yimid hal makhduumatin oo yani lasoo faruur xiray yani hal wuxuu la yimid marka lasoo faruur xiray oo hogaankeeda wadato oo afka ka xiran oo uu soo hogaamiyey qaala waxa uu yihi haadihi midaani fii sabiili illahi ilahay jidkiisa waqaf waay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laka adigana waxaa leedahay bihaa iyada sababteeda yowma alqiyaamati sabcu mi-ati naaqatin toddoba boqol oo halaad kulluhaa dhammaanteed makhduumatun oo yani lasoo faruur xiray toddoba boqol iyaad aakhiro aadna ku yeelanaysaa yeelanaysaayani toddoba boqol iyadoo lamidaa jirigeedaad helaysaa qofka aakhira ada geel ma dhaqaayo moogtahay sidaas ma aha rawaahu muslim wacan abi xamaadin wayuqaalu abu sucaad wayuqaalu abu asad wayuqaalu abu caamir wayuqaalu abu camrin wayuqaalu abu lswad wayuqaalu abu cabsin waa nin marka aada u kunyooyin badan buu ahaa cuqbata bni caamirin aljuhaniy radia allahu canhu qaala samictu rasuula llahi sal l slam nabigaan maqlay wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka korkiisa saaran yaquulu dhahayo waaciduu lahum ma stadactum min quwatin waaciduu lahum u diyaargaraysta cadowga alle ma mastatactum waxaad awoodeysaan oo min quwatin awood ah allaala waxaad awoodeysaan quwo a u diyaarsada ayb markaasuu yihi alaa hooy ina alquwata quwada aayadda ku jirta alramyu shiishka waa alaa hooy ina alquwata aramyu alaa hooy ina alquwata aramyu saddex jeer buu nabiga ku celceliyay sala allahu alayh ali salam rawa muslim marka waaciduu lahu ma stadactum min quwatin nabigaa fasiray marka naam quwadiina wuxuu ku fasiray shiishka naam ayb oo qofka uu baranayo hay waxaa kaloo quwadu dabcan waa caam qeyb kamida ah u nebiga hadda kasoo qaatay qeybtan waa qeyb ka mida ah. ee quwada oo dhan waa ramyi keliya ma ahan macnuhu yani xasri maku aha ogow wax allaala wuxuu lagu dagaalamo in la diyaariyo wax allaala wuxuu lagu dagaalamo in la diyaariyo wax allaala waxay noqdaan gaadiid iyo hub iyo iyo barashadiis iyo waxaas oo dhan muslimiinta marka saasa laga rabaa aayadda kalena waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum digtoonidiina qaba digtoonidaas inaad ku qabi kartaa waxay tahay inaad yani waa isaga celi kartid inaad diyaarsato ayb marka muslimiinta sida loogala dagaalamayaa hadda waxaa weeyaan arrintan hadda waxayba iska noqotayba yani qofku inuu shiish wax lamid oo kale u bartaba xataa iska dhaaf dadkii waxaa laga yaabaa kuwii diinta lahay taas xataa inay fidno u arkaan banaan taa laftirkeeda inay fidna u arkaan marka waa fidna iyo fidna la-aan midna kale ma yaqaano qofku waxa uu u adeegsado shiishkaanay ku xiran tahay nacan ee shiishku sidiisa uma xuma qofku inuu shiish barto nacan laakiin haddaad inta shiish barato muslim ku shiishto waa dembi marka taas waa dembi dabcan nacan haddaad intaad barato aqoontaadii haysato dadna bartood adigii marka hadhow yani waxaa weyaan qof mudan aada ku shiishto dembi ma ahan middaa marka shiishku fii xaddihi ma u xumo asaga nacan hubka qofka uu samaysanayana fii xaddihi uma xumo inuu hub yeesho laakiin waxa uu isticmaalaya ku xiran tahay wacanhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama satuftaxu calaykum arduun dhulalyaalo ayaa la idiin furi doonaa wayakfiikum allahu ilaahay baa idin kaafinayo falaa yacjaz axadukum midkiin yaanu ka caajizin an yalhuwa inuu ku dheeldheelo oo waqti ku lumiyo yacni biashumihi leebabkiisa iyuuna ka caajisay yacni wax lagu ciyaaro oo ciyaar laga dhigto yacni qofkuna oo xoogaa naftiisana ku nafiso baashaaloo kale u ka dhigto hadhowna wax taraayo yaanu ka caajisina waa sheeshka nacan kabdhowga nacan iyo kabdhoodka waa dhinac waxay ka tahay waa lahwi dabcan qofka waxaa wey waxuu bixina eh, waa waa waa nooc exercise camal waa qofka waxuu bixinaa yani juhdigiisu dhiibaa waana baashaal oo kale u tahay nacam oo nooc lahwi a ah waa laakin waa lahwi oo mubaax ah a bal waa lahwi fiican xadiisku markaasu tilmaama wayakfiikum allahu ilaahna idinkaafinaayo falaa yacjiz axadukum midkiin yaanu ka caajizin an yalhuwa biashumihi inuu leebabkiisa inuu ku dheeldheelo oo u lahwi ka dhigto oo ku lahwiyo ku daaho yaanu ka caajisin sidaas ha yeela yan muslim wa canhu anahu qaala qaala rasuulu lah sal l slam man cullima qofkii la baro arramya man cullima qofkii la barbaro huwa isagu arramya shiishka gelista qofkii la baro uma tarakahu ka tago falaysa mina anaga nagama mid aha ninki inta shiish barta iska daayo iskaga tago falaysa mina anaga nagama mid aha aw faqada aw mase faqad casaa waa caasiye qofkaas rawahu muslim wacanhu radi allahu canhu qaala samictu rasuul lahi sal slam qaal yaquulu nabigaan maqlo oo dhahayo marka xadiidka waxaa laga qaadana qofka haddii uu barto shiishkaas la baro uu barto waqti ku bixiyo inuun iska dhuminin haddii dagaal uu ku jirana dagaal xaqouba ku jiraa haddii uunan ku jirinna marmar intou baxo marka uu soo sameeyo uu yiri falaa yacjiz axadukum an yalhuwa biashumihi kuwaas inuu waqtigiisa soo siiyo nacam wa wacanhu radia allahu canhu qaala samictu rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul in allaha yudkilu bisahmi lwaaxidi halaathata nafarin dabcan samayskiisa iyo habka u sameynaayo iyo meesha ku oo ku sameynaayo iyana qofku waxaa weeyaan de meel munaasaba inay tahay meel dad degan yihiin iyo meel xoolo joogaan iyo kale inuu ka dhigta yani kushiish barto oo dadkii ama uu laayo ama xoolihii ka dhameeyo waxaa weeyaan waa qatli camdi ah bayba taasoo kale naca meesha haddaynan dad joogin oo dadkii laga xoolo ayna lahayn oo lagu ogaayo sidaas oo adoo ku shiish baranaa nin ou meeshii soo maro oo ku dhaco shiishkii xabadii ay ku dhacdo waa khada kaasoo ah kale waxaaweyn yani qofku uma aanu qasdinba qofkaan kaasoo kale waa iska khada diyo bixina marka meel cidla ma dhacayo qofka muslimka inuu meel cidla dhacaama rabo waxau yidhi in allaha ilaahay yudkhilu waa gelinayaa bisahmin waaxidi halka leeb halaathata nafarin saddex qofood oo aljanata ku geliya saanicahu kii soo sameeyey yaxtasibu xaal uu yahay mid ku ajar tirsanayo fii sancatihi farsamadiisa alkhayra oo ku ajar tirsanayo leebkaa ninkii soo qoray oo soo sameeyey hadduu ilaahay ajar uga rabo ajar buu ka helaya waraamii bihi midka gamaayo ama shiish ha ku barto ama yani ha gamo ajar boosna ka helaya wa munbilahu midka usoo dhiidhiibayo leebabka nacam ayb leebkii u yeelayo warmuu tuura ganta warkabuu kora fardaha fuula wa an tarmuu inaad garataana axabu ilaya la iiga jacayl badan yahay min an tarkabuu inaad farda fuulka keliya barataan ayb shiishkan aniga ka jecelahay buu yiri inaad barataan qofka shiishka yani waxa waa farsamo dhimashadana ilaa xad lagu yareyn karo xaqiiqatan oo waxaa lagu yarayn karaa waxay tahay qofka haddii uu shiishkii yaqaano meesha hadafka unbuu la aaday maa haddii kale unan aqoonin biduuni hadaf wa ayuu iska gema marka waxbaa ku baaba-ayo marka marka waxau yihi axabu ilaya min an tarkabuu waman taraka ramya shiishka qofkii ka tago bacdamaa cullimahu markii la baray kadib ragbatan canhu nicid ou nacayo darteed shiishkiibuu bartay waa ka tegay nicid ou nacayo daraaddeed buu uga tegay waxaa naga dhaafiy waa nacd ou nacayo inay waa la xun tahay fa inahaa iyadu nicmatu nicmo weeyaan tarakaha uu ka tegay nicmo ilaahay baray ee uu ka tegay weeyaan aw qaala kafarahaa ama nicmo ilaahay uu ku kufriyey waay oo iska diiday rawahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa wariyey xadiidkan dambeysa marka sanadkiisa nin majhuula ah ku jiro ayb wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam